alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed aqsaamu lmursal musanifiintu waxay yidhaahdeen raximahum ullah aqsaamu lmursal qaybaha xadiiska mursalka abaa halkan lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya waalmaraasiilu mursalladu calaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood bay ku sugnaadeen awalan maraasiilu asaxaaba saxaabadu waxay irsaaliyaan ama mursallada saxaabada waa inoo fasiri doonaa haaniyan maraasiilu taabiciin taabiciinta mursalladooda waa qaybta labaad haalisan maraasiilu hayrihim miman bacdahum ciddaan saxaabo iyo taabiciin ahayn mursalladoodii minman bacdahum oo ciddii ka dambaysay ka mid ahaatay wa ilayka bayaanaha waxaad qaadataa caddaynta la caddaynayo mursalu saxaabiyi saxaabiga mursalkiisu an yaquula saxaabiyu waa inuu yidhaahdo saxaabigu fii ma lam yasmachu min annabiyi sala allahu alayh wasalam waxaanuu nebiga sala allahu alayh wasalam ka maqlin uu yidhaahdo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kada wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam sidaasuu yidhi wa naxwa daalika iyo wax la mida ah, inuu yidhaahdo weeyi sida nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu sameeyey sidaas waxaasina aynay ahayn wuxuu isagu ogaa oo nebiga kala kulmay wa yucrafu waxaa la garanayaa cadamu samaacihi inaanu ka maqlin saxaabigu minhu nebiga sala allahu alayh wasalam inaanu ka maqlin waxaa lagu garanayaa bian yakuuna islaamuhu muta'akhiran inuu ahaado islaamuhu saxaabiga islaamnimadiisu muta'akhiran mid dambaysay inay ahaato waa dambe uu islaamay wa xadiiuhu can amrin mutaqadimin waxaa islaamnimadiisu wakhti dambe ay ahaatay walxaal xadiiduhu xadiiska markaa saxaabigaasi can amrin mutaqadimin inuu ahaaday mid ka warramayo oo sheegaya arrin horreeyey oo islaamnimadiisii ka horreeyey saxaabigu islaamay nin beri danbuu islaamay waa horaanu ka warramayaa wax dhacay walam yakun ma ahayn taxamala min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qabla islaamih mid nebiga sala allahu aleyh wasalam wax ka xambaaray oo wax ka qaaday bimacnaa wax ka weriyey islaamnimadiisii ka horna ma aha oo intaanu saxaabigaasi islaamin ka hor mid nebiga wax ka maqlay oo wax ka wariyey ma aha aw bikownihi ama waxaa lagu garanaya ahaanshihiisu ahaaday saxaabigu min sikhaari saxaabati saxaabadii yaryarayd ee da'doodu yarayd inuu ka mid ahaa wa yurwaa canhu waxaana laga soo warinayaa maa waqaca wixii dhacay qabla wilaadatii intaanu dhalanin ka hor wax dhacay ayaa laga soo warinaya fa idaa qudira marka la qadaro oo laga soo qaado anna mila hada saxaabiyi saxaabigan oo kale lam yasmac alxadiisa min alrasuuli sala allahu alayh wasalam inaanu xadiidka ka maqlin rasuulka sala allahu alayh wasalam mushaafahatan afkiisa aanu ka qaadin bal samicahu uu ka maqlay xadiidkan min waasitatin cidii u dhaxaysa isagiiyo nebiga uu ka maqlay fa tilka alwaasitatu yacni ciddaa u dhaxaysa saxaabiga iyo nebiga sala allahu alayh wasalam u dhaxaysa yaglibu cala adanni waxaa ku haalib noqonaya oo ku miisaan badanaya malaha annahaa saxaabiyun aakharu akbaru minhu waasidadu inay tahay saxaabi kale oo isaga ka da'weyna aw asbaqu minhu islaaman ama ka horreeyey xagga islaamnimada uga horreeyey inuu ka maqlayoo saxaabigaa kale uu ka warinaayo saxaabigiina aanu sheegin ka axaadiidi abi hurayrata waa sida axaadiista abi hurayre oo kale camaa qabla sanati asaabica uu abu hurayra ka warramaayo sannaddii toddobaad wixii ka horreeyo min alhijrati hijradii nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo tiriyo oo toddoba ay noqonayso sannadda toddobaad marka hijrada laga soo tiriyo lita'ahuri islaamihi ilaa tilka asana waxay taasi tusaale ugu noqonaysaa in maluhu haalib ku noqonaayo ashyaadu markaa sannaddaa toddobaad wixii ka horreeyey uu ka sheego oo axaadiisa waxaa sidaasi ay u noqonaysaa mid danni haaliba ah inuu saxaabi kale ka maqlay lita'ahuri islaamih islaamnimada abu hurayra inay dib dhacday ilaa tilka asanati ilaa sannadaa laga soo gaadhayo ay u dibdhacday yani abu hurayra wuxuu islaamay sannaddii toddobaad ee hijiriyada markii nebigu sala allahu alayh wasalem madiine u hijrooday marka laga soo tiriyo sannaddii toddobaad buu islaama nebiguna sala allahu alayh wasalem sannaddii koob iyo tobnaad awalkeedii buu dhintay rabiiculawal meelahaas markaa nebiga sala allahu alayh wasalam quraabata arbaci sanawaat afar sano wax ku dhow ayuu nebiga sala allahu alayh wasalam la joogay oo muslimba uu ahaa abu hurayra markii nebigu dhintay marka axaadiis badan oo aanu nebiga ka maqlin ayuu saxaabada qaarkood ka wariyey ashyaada qaarkood wuxuu ka warramayaa yacni bixsada iyo markii hore nebiga la soo diray iyo wakhtigii maka iyo waxyaalo dhacay ama ba dhacay laakiin sannaddii toddobaad ka hor dhacay dee waagaasna abu hurayra madiinena ma joogin oo reer madiine ma ahayno isagu dows buu ahaayoo reer yamaneed buu ahaa qabiiladiisu dows bay ahayd islaamnimadiisuna sannaddii toddobaad bay markaa soo bilaabantay ashyaada qaarkood waa dhici kartaa oo axaadiisa in nebigu sala allahu alayh wasalam uu ka waramo awaa'il albicsa oo abu hurayra nebiga ka maqlo mar dambe nebiga ashyaa waagaa hore uu ka warramaayo inuu ka maqlay waa dhici kartaa laakiin waxaa haaliba badiba ashyaadu ka sheegaayo abu hurayra wakhtigaa hore inuu saxaabo kale ka maqlay saxaabadii kale uu ka maqlayna aan u sheegin wa ka axaadiisi ibni cabbaasin waa sida axaadiista ibnu cabbaas oo kale wabni bni cumara iyo axaadiista ibnu cumar oo kale wa naxwihima iyo kuwa la midka ah ibnu cabbaas iyo ibnu cumar yani markaa la mida can awaa'il islaam islaamnimada awalkeedii ay ka warramayaan iyo wakhtigii nabiga sala allahu alayh wasalam la soo diray lita'ahuri mawlidihima yagana waxay u noqonaysaa inay haalibu dhanni tahay inay waasida u dhaxayso oo nebiga aynay ka maqlin ibnu cabbaas iyo ibnu cumar dhalashadoodu inay dembaysay daraaddeed ibnu cabbaas markii nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam markaasuu qaangaadhayey amaba qaangaadhay wuxuu ahaa munaahizun lilbuluuq wuxuu ku siganayay inuu qaangaadho amaba waa qaangaadhay oo wuxuu yidhi markii nebigu dhintay sala allahu alayh waxaan ahaa mid gudan baan ahaa oo makhtuum baan ahaa waxaanay gudi jireen buu yidhi carruurta markay qaan qaangaadhayaan saasuu yidhi halkaan baraarujiye culammada qaarkood waxay tilmaameen caruurta in la gudo marka ay dhashaan oo toddoba maalmood ama wax la mida ay jiraan caadada noocaasi inayna caado islaamku isticmaali jiray inaynay ahayn caadadu ay ahayd in la dibdhigo markuu markaa buluuqa ama qaangaadhnimada ku dhowaado wakhtiyadaasoo kale in la gudi jiray qolada yuhuudda isticmaali jirtaa la yidhi markaysaga markiiba inay gudaan kiristaanku ma isticmaalaan wax guditaan la yidhahdo laakiin yuhuuddu waa isgudaan marka caadada caynkaasi markaysagaa saasaynay u jirin ba la yidhi almuhim asarkan ibnu cabbaasna waa tilmaamaya oo waa sheegaya saxaabada caadadoodu inay ahayd sidaa kale oo ilmuhu markaa u weynaado inay gudi jireen almuhim cabdullaahi ibnu cumar isagu waa ka roonaa ibnu cabbaas laakiin isaga laftiisa da'diisu waa yaray laakiin da ahaan yani waa ka yaro roonaa markaa ibnu cabaas waa ka yaro roonaa saddexduba abu hurayra iyo ibnu cabaas iyo ibnu cumar waxay ka mid ahaadeen min almuksiriina fi riwaaya saxaabadii axaadiista badan laga soo wariyey ayay kamid mid ahaadeen toddoba saxaabi baa saxaabada ugu riwaayo badnaa inta axaadiista laga soo wariyey marka la eegay hadda laga hayo sabcun min aلصaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can اlmukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdu jaabiru anasu sidiiqat wabnu cabaasin kada bnu cumar yacni waxa weeye toddoba saxaabi ayaa saxaabada ugu markaa riwaayo badan toddobadaa saxaabiba kun xadiis wax ka badan baa laga soo wariyey sabcun min aلصaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can اlmukhtaari khayri mudar toddobadaasi waa maxay abu hurayrata sacdun jaabirun anasun sacdun waxaa looga jeedaa abu saciidin alkhudri waa sacd bnu sinaan ha u qaadan sacd bnu abi waqaas iyo ha u qaadan sacdunta waxaa loo jeedaa sacdu bnu sinaan baa loo jeedaayo waa abu saciidin alkhudri abu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun waxaa looga jeedaa caaisha radia allahu canha wa bnu cabbaasin kada bnu cumar waa toddobadaas marka saddexdanba waxay ka mid yihiin toddobadaa riwaayadoodu ay badnayd ayay ka mid yihiin fayakuunu almursalu maqbuulan wuxuu noqonayaa mursalka saxaabigu mid la aqbala ayuu noqonaya lianna asaxaabata kullahum cuduulun waayo saxaabada dhammaantood waa cuduul waa qaar cadli oo lagu kalsoon yahay mid waloo ka midiba waa cadli saxaabi faasiqi ma faxukmuhu xukmu lmusnadi mursalka saxaabiga xukunkiisu xadiidka musnadkaa xukunkiisoo kalu ahaaday oo la mid ahaaday sida xadiidka musnadka xujo u yahay ayaa mursalka saxaabiguna xujo u yahay mas'alada halkan mashaayikhdu ay kaga warramayaan waxay ku saabsan tahay saxaabadu hadday xadiis irsaaliyaan oo mursalnimo ku soo weriyaan oo waasidadii iyagiiyo nebiga u dhaxaysay aynay sheegin xadiidkaasi ma noqonayaa mid xujo a ah mise noqon maayo saxaabadu ashyaa saxaabo kale ay ka maqleen oo ka wariyeen ayaa dhici jirtay waasidada intay ka tagaan inay nebiga warka u tiiriyaan kalsoonida saxaabada kale ay ku kalsoon yihiin daraaddeed ashyaada qaarkood waxay soo bixi jirtay marka muraajaco lagu sameeyo la weydiiyo calaa sabiil miaal cabdullaahi bnu cabaas waxa uu sheegay xadiiska odhanaya cabdullaahi bnu cabaas baa wuxuu ihi nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam inama riba fi nasi'a ribadu waxay ku sugnaatay oo qura nasiaday ku sugnaatay markii hore ma sheegin inuu cid kale ka maqlay nebigaa sidaa yidhi buu hi sal allahu aleyh wasalam markii la sii su'aalu wuxuu yidhi anigu nebiga kama maqlin usaamaa ii sheegay buu yidhi usaamatu bnu zayd ayaa ii sheegay inuu nebiga ka maqlay xadiiskana muslim ba saxiixa ku soo wariyey ashyaa kale abu hurayra ayaa sheegay markaasuu yihi nebigaa sidaa yidhi markii la sii weydiiyu wuxuu sheegay cidduu ka maqlay saxaabigu ka maqlee kale ayuu sheegay qisooyin noocaasi waa dhaceen qariina waxaa u noqonaysa mursalka saxaabiga in saxaabiga wakhtigu islaamay ay dembaysay ee nebiga la saaxiibay ashyaada uu ka warramayaana ay tahay wax markaa suxbadiisii ama islaamnimadiisii ka horreeyeyoo horteed dhacay sida awaa'ilulbix oo kale inuu ka warramaayo amaba saxaabiga in da'diisu yarayd oo waa dambe u dhashay oo uu ka warramaayo intaanu dhalanin ka hor wax nebiga sala allahu alayh wasalam uu yidhi ama wax nebiga la kulmay ama intaanu mumayizahayna wax fiican aanu kala garanaynin oo saanu wax u kala soocayn oo waxba dabdin karaynin oo saani wax u kala soocaynin oo waxba dabdin karaynin ayuu ka warramay wax dhacay iyo wuxuu nebigu yidhi iyo wuxuu nebigu sameeyey ama wax nebiga la kulmay oo ku dhacay ashyaada noocaasoo kale ah haalibu danni waa inay saxaabi kale ka maqleen sidaasaa danniga haalibkiya mar mar waa dhacdaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam ashyaadaa hore mar dambe ka qisoodo oo ay dhici karto saxaabigu inuu marka dambe nebiga toos uga qaatay laakiin taasi haalib ma aha ee haalibu dannigu waa sida hore waa in waasito kale warkani ku soo gaadhay uu ka maqlay sidaasaa haalibu danniga ah marka waxaa la odhanayaa khabarka caynkaasa ama xadiiska caynkaasi waa min maraasiili saxaaba iminka cabdullaahi ibnu cabaas oo muksiriintii ka mid oo kun xadiis wax ka badan soo wariyey waxay culammada qaarkood yidhaahdeen wuxuu nebiga ka maqlay oo axaadiisi waaba wax koobanba waa qadar aad u yar qaar baaba ku mubaalagoodoo yidhi waa afar xadiis laakiin mubaalaqa warka noocaasa ku jiro musallam ma aha calaa kulli xaal laakiin waxaad ka garanaysaa inay yar tahay oo qadarka uu soo wariyey axaadiista ah iyo qadarka uu nebiga ka maqlay inay aada u kala badan yihiin oo haalibka riwaayadiisu waxaa laga yaabaa inay tahay min marasiil saxaaba saxaabi markaa mursalkiisii noocaa inay tahay almuhim maraasiishaa saxaabadu ay irsaaliyeen maxaa xukunkoodu noqonaya jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen salafan wa khalafan waa xujo oo xadiis markaa musnada ayay la mid tahay oo haabit oo saxiixa oo saxaabi baa irsaaliyey loo daciifin maayo loogamana tawaqufayo loogama tegayo ee waa xujo bale culammada qaarkood ijmaac bay xikaayoodeen oo waxay yidhaahdeen ahlucilmigu waxay ku ijmaacsan yihiin in mursalka saxaabigu xujo yahay culamada qaarkood sheegeen haddaba qowl shaada wuxuu odhanayaa abu isxaaq alisfarayini miyuu ahaa wuxuu odhanayaa maye lama xujaysanayo ilaa waasitadii uu sheego la xujaysan maayo laakiin qowlkaasi waa shaad selafna ma leh waa qowl khala ah oo aan sax ahayn sababtu waxay tahay oo khalad ay u noqotay yanii sabiilulmu'miniinkii bay khilaafsan tahayoo yanii selafkii wuxuu agtooda ka ahaa mursal saxaabi maraasil saxaaba maqbuul bay ka ahay wax diidayna lama hayo ahlulbidac hadalkooda la ictibaarin maayo marka maadaama sabiilulmu'miniinkii sidaa yahay oo selafkii ay sidaa ku sugnaayeen yani markaa qowl khilaafsan in lala yimaado oo la yidhaahdo la xujaysan maayo wuxuu noqonayaa midaan sax ahayn buu noqonaya waa midda labaade haalibu danniga saxaabigu saxaabi kale ayuu ka maqlay haddii la yidhahdo miyaanay dhici karin inuu taabici ka maqlo oo taabicigaasi saxaabi ka warinaayo waxaa la odhanayaa riwaayada saxaabadu taabiciin ay wax ka wariyaan waa naadir oo waa dhif oo waa yarta wanaadiru laa xukma lah naadirkuna xukun ma leh cibradu waa haalibka shaygaa naadirkee qaliilka ahoo saxaabigu inuu taabici wax ka wariyana haaliban hadday dhacdo way caddeeyaan oo waxay yidhahdeen hebel baan ka maqla marka iyagoo taabici ka maqlay inay taabicigii sheegi waayaan oo qariyaan saxaabada kama dhacdo asar sidaas yada a ah lagu sugayana lama hayo saxaabi haddii la qariyeyna shiddo ma leh waayo ahlu ahlusunna waljamaca waxay qabaan alsaxaabatu kulluhum cuduul saxaabada dhammaantood waa cuduul oo waa lagu kalsoon yihi waa qaar siqaat ah oo lagu kalsoon yahay weeyaan culamo badanna ijmaacyay ku soo rareen saxaabadu inay cuduul yihiin oo ilaahay iyo rasuulkiisa ammaanay ammaanta ay ammaaneen ilaahay rasuulkiisu saxaabada ay ammaaneen baa ku filan ammaan cid kale ammaanto uma baahna markaa si mutlaqa maadaama loo ammaanay ciddii saxaabanimadiisu ay sugnaatay wuxuu noqonayaa cadli buu noqonayaa ama ciddii cidhbaha ka laabatay oo dib u noqotay oo ridowday dee saxaabinimadii waa ka baxay waayo saxaabiga de waxa shardigiisu ahaa ama tacriifkiisu ahaa man laqiya الnabiya salى اllahu عalيyه wasalam muؤmina bihi wa maata calى اliimaani waa inuu yahay mid nebiga la kulmay salى اllahu عalayh wasalam xaaluu rumaysan yahay la kulmay iimaankiina ku dhintay dee dhimashadii iimaan lagu dhimanayey haddii la waayey saxaabinimadii waa ka baxay saxaabi ma aha saas aawoodee istisna in la geliyo uma baahanayo muta'akhiriinta qaarkood warka ay la yimaadeen oo ah saxaabada markaa waa la tafniidayaa oo qaar baa marka isagaa laga layska hubsanayaa ama dabdigooda ama cadaaladooda qowlka noocaasi waa midaan sax ahayn culammadii ahlusunna waljamaacana may qabin waa qowl xaadis oo soo darriyey dliilna mleh deliilna ma leh sidaas aawadeed yani saxaabadu ay dhammaan wada cuduul yihiin kan la magacaabiyo kaan la magacaabin waa isku mid xadiiskana wuxuu noqonayaa mid saxiixa oo sugan ayuu noqonaya haddaanu cillo kale lahay masale kale aan baraarujiyo masaladaasi waxay tahay saxaabada mursalkooda markay culammadu ka hadlayaan waxay baraarujiyaan ciddii wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam aan mumayiz ka ahayn laakiin nebiga loo keenay oo u taxniikiyey oo yanii laakiin aan saani wax u kala garanaynin markuu nebigu dhintay ubadkana waa loo keeni jiray wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam nebigaa loo keeni jiray isagaa u taxniikin jiray timirta intuu u muudiyo dhalxanaga ugu dhejin jiray marka araggaa uu nebigu arkay ee loo keenay waxay markaa culammadu ay yidhaahdaan xukum saxaabi buu leeyihi ha yeeshee saxaabi xukunkii ha lahaado oo jihada ha ka lahaadee xagga riwaayaadkiisa ka warran culammadu waxay yidhaahdeen xagga riwaayaadkiisa axaadiistii uu soo wariyey waxay la mid tahay axaadiista kibaaru taabiciin ay wariyeen oo nebigii wuxuu ka maqlay oo ka weelaynayaa ma jiro maadaamay sidaas tahay mursalkiisu ma wuxuu noqonayaa mursalka taabiciinta mid la mida mise wuxuu noqonayaa mursalka saxaabada mid la mida taa waxay culammadu yidhaahdaan wuxuu la mid noqonayaa mursalka taabiciinta mid la midu noqonaya oo mursalkii saxaabigee laga hadlayey ma soo gelaayo riwaayaadkiisu waxay la mid yihiin yani maraasiishii taabiciintay markaa la mid yihiin saas yadaa bay yidhahdeen waa ka suyuuti ku odhanaya alfiyada waman ra'aahu laa mumayizan laa taxtadii markuu maraasiisha saxaabada ka hadlo ayuu wuxuu odhanayaa kii nebiga arkay sala allahu alayh wasalam xaalaanu mumayiz ahayn nebiga arkay tan ma soo gudagelayso mas'aladan oo xukumkii mursalka saxaabada ma soo gudagelayse maraasiisha taabiciintu la xukum yahay taasina waa mas'alo tanbiiha mursal taabiciyi waidaa arsala markuu irsaaliyo ataabiciyu alxadiida taabicigu xadiidka uu irsaaliyo faasnadahu ilaa rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam oo uu u tiiriyo nebiga sala allahu aleyh wasalam mubaasharatan toos uu ugu tiiriyo oo taabicigiibaa wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam sidaa iyo sidaa ama wuxuu sameeyey sidaa iyo sidaa faqad asqada yacni xaqiiqe e wuxuu riday taabicigu waa sidatan baynahu wa bayna arasuuli sala allahu alayh wasalam yani ciddii isagiiyo rasuulka u dhaxaysay ayuu riday oo aanu sheegin wa haadihi alwaasidatu waasidadaas ciddaa u dhexaysayna yuxtamalu waxaa la aqbali karaa an takuuna saxaabiyan aw taabiciyan aw akhara min dalika inay saxaabi noqoto hal saxaabi aw taabiciyan ama taabici ay noqoto aw aksara min daalika ama markaa eh, in ka badan ay noqoto oo laba taabici ama saddex taabiciba meesha ay ku jiraan oo saxaabiga ka soo horeeya ama saxaabiyu saxaabiga miya haddii waasidadu saxaabi u noqoto faqad culimat waa la ogaaday eh, cadaalatuhu saxaabiga cadaaladiisii waa la garta wain juhila haba laga jaahil noqdo cayntiisii oo laftiisa haba la garan waaye inuu cadli yahaa la garta markaa shiddo ma yeelateen haddii la ogaan lahaa saxaabi uun meesha inuu ka maqan yahay oo cid kale ayna ka maqnayn bikhilaafi taabiciyi sidaa waxaa ka duwan taabiciga oo taabiciga cadaaladiisii mid la ogsoon yahay ma aha oo taabiciga oo dhani wada cadli ma aha ee wuu noqon karaa cadli waana ka baaqan karaa falaa sabiila ila alxukmi calayhi waddo looma hayo lagu xukumo yacnii cadaaladdiisa liannahu majhuulun maxaa yeelay taabicigaasi waa majhuulo lama garanayo waalxukmu calaa insaanin farcu macrifatihi xukunka ruux la xukumayaana oo ama fisqi lagu xukumaya ama cadaalad lagu xukumayaana farcu macrifatihi garashada la garanayay farac ka ahaata oo ka dhalata ee haddaan cayntiisiiba la garanay in la xukuma ma dhici karto cadaalad ama fisqi loo xukumo yustanaa min dalika taa waxaa laga reebayaa cinda aljumhuuri culammada badankooda agtooda maraasiilu bni lmusayibi saciid ibn اmusayib mursalladiisaa laga reebaya fainahaa tutubicat waa la raacraacay kulluhaa dhammaanteed maraasiisha saciid ibn اmusayib fawujidat waxaa lagu ogaaday mursallada saciid ibn musayib marwiyatan can asaxaabati inay ahaatay mid saxaabada laga soo wariyey fa hiya kalmusnadi xadiiska musnadkaoo kale xidhiidhsan yani ayuu la mid yahay lima culima wuxuu sidaa ula mid yahay kii la ogaaday daraaddeedoo anna asaxaabata kullahum cuduul in saxaabada dhammaantood ay cuduul yihiin yacni ahaaday mas'alada halkan mashaayikhdu ay kaga hadlayaan waxay ku saabsan tahay mursalka taabiciga taabicigii hadduu xadiis sheego oo uu yidhaahdo sidaasuu nebigu yidhi cidduu ka maqlayna aanu sheegin kollayba isagiiyo nebiga cid baa u dhaxaysay waasidadaasaanu ku warinayaa waasidadaa u dhaxaysay baanu ka warinaya haddaba ciddaa u dhexaysay waxay aqbali kartaa inuu noqdo saxaabi waxay kaloo aqbali kartaa inuu noqdo taabici labada mid walba waa ka suuragal saxaabi hadduu noqdo shiddo ma laha oo saxaabada dhammaan waa cuduul dhammaantood saxaabadu waa cuduul oo waxba ma noqdeen xadiiskaasi saxaabigii baan la magacaabin waxba uma noqdeen caynta saxaabiga haddii xataa aan la garanayn cadli inuu yahaa ku filan oo haddii xadiis la soo wariyo oo la yidhaahdo can rajulin saxiba الnabiya salى اllahu عaleyh wasalam anahu qaala samictu kada min rasuuli lahi salى اllahu alيyh wasalam yani hadduu sidaasoo kale uu yidhaahdo dee wuxuu noqonayaa xadiisku صaxiix haddaanu cillo kale lahayn maxaa loo magacaabi waaye la odhan maayo kii la magacaabiyo kaan la magacaabini waa isku mid oo saxaabadu dhammaan waa cuduul saas yadaa wey ha yeeshee taabicigan odhanaya nebigu wuxuu yidhi salى اllahu alayh wasalam sidaa yo sidaa ama wuxuu sameeyey sidaa yo sidaa cidduu ka maqlayna aan sheegin wuxuu aqbali karaa taabici inuu ka maqlay taabici marka hadduu ka maqlayna taabicigii wuxuu aqbali karaa inuu siqan yahay iyo inuu daciif yahay mid walba taabicigaasi hadduu siqan yahay waxaa suurtoobi karta inuu taabici kale isaguna ka maqlay oo taabiciintu waa dhacda inay wax kala wariyaan xagga imkaanka caqligaa haddii la eego xad ma laha baa la yihi taabiciinta markaysaga inta tirada ahee abaqaadka sanadka wax kala warinaysa waa imkaanka caqliga marka laga eego laa xadda laha laakiin xagga wuquuca haddii la eego shan taabici baa ugu badan wax kala wariyey oo mid waliba ka kale ka warinayo ixtimaalna lix taabici bay uga dhigeen laakiin mutayaqan maaha adigu shan ama lix baa ugu badan taabici taabici wax ka warinayo isdaba joogo midba ka kale wax ka sii warinayo marka xagga wuquucana intaasaa ugu badan laba taabici iyo saddex taabici inay wax kala wariyaanna marar badan bay dhacdaa marka maadaama eh, ay aqbali karto taabicigani inuu taabici kale ka warinaayo taabicigaasina ay dhici karto inuu daciif noqdo ay suuragal tahay iyo inuu siqa noqdaa mid walba ay dhici karto xadiiskii wuxuu noqonayaa mid layska hubsanayo oo dariiq kale ilaa loo helo aan la cuskanaynin la xujaysayn oo la aqbalay saas yadaa buu noqonaya laakiin haddii dariiq kale xoojinaya la hayo oo mursalkaa taabicigii waxaa loo helay mursal kaloo taabici soo wariyey ama musnad baaba loo helay yani markaa dacfi badan aan lahayn ee dacfigiisu sahlan yahoo dacfi munjabira uu yahay wuxuu noqonayaa markaa inay iskabaan ahlucilmiga qaar baa waxay shardiyeen haddii laba mursal la ysku xoojinayo labadaa mursal inaynay isku shuyuukh ahayn oo shuyuukh taabiciin ay wadaagaan waa inayna jirin badanka culammadu qaydkaa ma sheegin ha yeeshee imaamu shaafici baa sheegay bacdi kalena waa ku raaceen oo waxa markaa uu yidhi imaamu shaafici iyo cidda raacday haddii laba taabici oo isku shuyuukh ahi mid waliba uu irsaaliyo oo mursalnimo xadiidkii ku wariyo uu yidhahdo nebigu wuxuu idhi sidaa iyo sidaa kii kalena uu yidhahdo nebigu wuxuu ihi sidaa iyo sidaas waxaa dhici karta labaduba inay u wada noqonayaan shiikh taabiciyooy wadaagaan inay labada taabiciba ka wada warinayeen labadubana rideen taabicigaasna wuxuu aqbali karaa inuu siqan noqdo iyo inuu daciif noqdo dee taqwiyatu shay binafsihi baa meeshii ka iman karta shayga in naftiisii lagu quweeyey marka si aynay taasi u dhicin waa in marka hore la shartiyaa inay kale shuyuukh yihiin oo shuyuukh taabiciina aynay wadaagin ilaa haddii isku shuyuukh ay noqdaan waxaa dhici karta markaa shakhsi keliya xadiiskan in laga wada wariyey shakhsigiina la riday shakhsigiina aan la garanaynin shakhsigiina inuu daciif noqdu aqbali karaa ashaykhu alalbani wuxuu ka mid yahay culammada markaa shaafici ku raacay shardinta la shardinayo labada markaa taabiciya wax irsaalinaya inayna isku shuyuukh ahayn la shardinayo culamada ku raacduu ka mid yahay sidaas aawadeed baa xaafid ibnu xajar markuu xadiisulqaraaniiq uu isku quweeyey xadiiskii xadiisulqaraaniiq wuxuu idhi saddex mursal oo saxiixulisnaad ah qaarkood saxiixulisnaad yihiin baa mawdica ku soo arooray oo qisada qaraaniiqa sheegaaya marka mursallada marka laysu geeyo waxay ku tusinaysaa xadiisku inuu asal leeyahay xaafid ibnu xajar saasuu odhanaya fatxulbaariga sheekh albani risaaluu ka alifay qisada qisaة اlharaniiq buطlaankeeda risaaluu ka alifay oo wuxuu u bixiyey nasb اlmajaaniiq linasfi qisaة اlharaniiq sheekhu wuxuu ku nuxnuxsanaya saddexdan taabici isku shuyuukh bay ahaayeen maadaamay isku shuyuukh ahaayeen waasidaday ka warinayaan shakhsi keliyuu wada noqon karaa shakhsigaasina wuxuu aqbali karaa inuu shakhsi kale oo taabiciya wax ka warinaayo daciif baa meeshii soo geli kara aan laynoo magacaabin marka maadaamay sidaas tahay shardigii baa meesha ka maqan asal ma lehee qisadu waa baatilo nakaarada kale ee ku sugan macnaheeda marka la eegana waa ziyaado kaloo dacfigeedii kordhinaysa oo macnaheedii nakaaraa ku sugan xagga marka haddii la eego sinaaca xadiisiya haddii la eegana sida shaafici shartinayaa fiican buu yidhi ixtiyaad xadiiskii nebiga loo ixtiyaadayo daraaddeed macnaha kalena nakaaruu sheegayaayo ku suganoo nebigi sala allahu alayh wasalam isagoo dadka shirkiga iyo gaalnimada uga digaayey oo yani tawxiid ugu baaqayey in markaa la yidhaahdo yani shaydaan baa dhawaaqay ama carabkiisa ku hadlay ama hadalkiisii marka uu hadlaayey sakataadka markuu aamusu ka dhex dhawaaqay codcodkii nebiga shabahuu ku dhawaaqay dadkiina waxay u fahmeen nebigu inuu hadalka yidhi hadalka uu shaydaanku ku hadlayna shirki buu ahaa meeshiina marka isaga waxba lagama radiyin sidii bayna u qaateen gaaladuna ku sujuudeen ta noocaasa in la yidhaahdaa waa macno aad u qabiix ah markaa nakaarada macnaha ku sugan iyo sinaaca xadiisiya oo shardigani maqan yahay baa labaduba israaceen marka almuhim mas'alada marka mursalka mursal lagu quweynaayo yani shardigaa in la shardiyaa waa mid muhima weeye inkastoo culammada badankoodu aynay sheegin laakiin waxa weeye dee imaamu shaafici iyo cidda ku raacdayba yacni markaa qowlkoodu waxa uu noqonayaa mid muctabara ayuu markaa noqonayaa xagga marka haddii la eego tacliilkoodana waad aragtaa quwada uu leeyihi waxaa laga reebayaa buu markaa mashaayikhdu ay yidhaahdeen jumhuurku siday qabaan maraasiisha saciid ibnu musayib waxaana laga soo naqliyey shaafici laftiisu saciid ibnu musayib mursaladiisa inuu aqbalay shaaficiyada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sababta shaafici u aqbalay maraasiisha saciid ibnu musayib waa in la tatabucay maraasiishii saciid ibnu musayiboo lagu ogaaday dhammaantood inay yihiin wada masaaniid ay yihiin musnado ay yihiin marka istiqraaga sidaa lagu ogaadaa ku filan bacdi waxay ka reebaan hal xadiis waa xadiiskii sheegaayey markaysagaa laxamkii xayawaanka in laysku iibiyo ya nahaa can bayci laxmi bilxayawaani mursalkaas oo kale isaga waxay yidhaahdeen musnadinimo looma helin laakiin inta kale ee saciid ibnu musayib soo wariyey ee mursalnimo ku soo wariyey dhammaan iyagoo masaaniida la helo musnada ah bacdi kaleo culammada ka midii waxay yidhaahdeen lafdigan waa la tatabucayda shaafici lagama hayo laakiin bacdu shaaficiya cabiray bacdi kaleo culammada ka midii waxay yidhaahdeen shaafici umkiisa haddii la raajico waxaa la arkayaa meelaha qaarkood oo mursalkii saciid ibnu musayib uu ka tegaya waxaa kaloo la arkayaa meelaha qaarkood oo mursal aan mursalka saciid ibnu musayib ahayn uu qaadanayo saas aawadeed bacdi waxay yidhaahdeen cibradu waxay tahay in mursalkan markaa ariiq kale loo helay ama musnadnimo loo helay ama ariiq kaloo xoojiyo loo helay ama saciid ibnu musayib ha soo wariye ama khayrkii ha soo wariye markaa wuu aqbalayaa haddii kale markaysaga shaafici ma qaadanayo ma aqbalayo lafdiga tatabucana yani waxaan filayaa ma bayhaqi buu ahaa adigu calaa kulli xaal bacdu yani muxadisiinta shaaficiyada bacdi ka mid a ah, markaysaga markaa sheegay marka mursalka saciid ibnu musayib iyo hayrkiiba waxaa loo eegayaa uun wax kaloo lagu xoojiyo xadiisiyan ma leeyahay mise malaha laha mursalu hayri saxaabiyi wataabiciyi yacni saxaabiga iyo taabiciga ciddaan ahayn mursalkooda huwa an yarwiya waa inuu soo wariyo shaksun shaksibaa soo wariyey fii asnaa'i sanadi sanadka dhexdiisa wuxuu ka wariyey caman lam yalqahu cidaanu la kulmin buu wax ka wariyey fayusqidu wuxuu ridayaa waasitatan baynahu wa bayna aladii rawaa canhu waa sidadii u dhaxaysay isaga iyo cidduu wax ka warinayo u dhaxaysay ayuu ridaya yani waxa weeye waa nooc inqiaaca oo inqiaacii baa irsaal lagu iطlaaqaya isticmaalka caynkaasana culammadu markaysaga way isticmaalaan waa inagii shalayna markaysaga markaa wax ka tilmaanay wa arsalahu fulanu can fulan baa la yidhahdaa ama waa mursalo fulan lam yalqab markaa fulanan hebel hebel lama kulmin yani saas oo kale marka isaga waa la yidhahdaa riwaayatu fulanin can fulan ama can saxaabiyi fulan yani mursala yani waxa weeye noocaasoo kale wey waa dhacdaa culammada qaarkood si kale inay u isticmaalaan oo taabicu taabicigu hadduu yidhaahdo nebigu wuxuu yidhi eh, eh, sala allahu alayh wasalam sidaa iyo sidaa culamada qaar baa mursal ku ilaaqa laakiin isilaax shaa'ica ma aha saas aawadeed baa aqwaasha mursalka ku sugan ee qaarkood ay gaadhsiiyeen tobanka ay gaadhsiiyeen wallowiguna nadmiga uu ku tiriyey tobanka qowlba waxaa ka mid ahaa qowl odhanaya eh, mursalka saddexda qarni waa la qaadanayaayo waa la aqbalayaa laakiin ciddii ka dambaysay mursalkooda la aqbali maayo daciif ha ahaado laakiin waa qowl la yidhi waxaynu u sheegaynaa isticmaal noocaasi inuu jiro oo bacdi ku ilaaqeen laakiin hadda loogama jeedo kaas eh waxaa laga tilmaamayaa inqitaacii sanadka ku jiray ya oo cidaanu la kulmin uu wax ka warinayo taasaa markaysagaa lafteeda irsaal lagu iطlaaqaa ciddaan taabici iyo saxaabi toonna ahayn in la yidhaahdo wuu irsaaliyey ama markaysa markaa waa mursal bimacnaa waa munqaطic xukmu lmursali xukunka mursalku halkana kaga hadlayaan mashaayikhdu calimna ana maraasiila asaxaabati waxaynu ogaanay in mursallada saxaabadu fii xukmi lmusnadi musnadka xukunkiisa inay ku sugan yihiin oo la xukum yihiin fahiya xujatun xujo wey walaa cibrata bishuduudi man shadda wax cibriya tixgelina ma leh yanii bishuduudi man kii shaadnimadiisa ama faquuqnimadiisa shadda shaadoobay ama faquuqmay ee isagu yidhi maraasiisha saxaabadana la xujaysan maayo mar haddaynay waasidadii sheegin oo waxaa ka dhalanaysa axaadiis fara badan oo saxaaba soo warisay in la aqbali waayo isagaa iyagaaba sheegaya wayadullu lidaalika taa waxaa ku tusinaya inuu xujo yaho xukmulmusnad leeyahay maraasiishaa saxaabadu awalan itifaaqu lummati ummaddu inay isku waafaqday calaa qabuuli riwaayati bni cabbaasin wa amhaalih ibnu cabbaas iyo saxaabadii kale la midka ahayd ee iyagana da'doodu yaryarayd riwaayadooda in la aqbalaayo ay ummaddu isku waafaqday min asaakiri asaxaabati oo saxaabada kuwoodii yaryaraa ahaaday maca igsaarihim iyadoo lala qabo inay farabadsadeen min alriwaayati xagga riwaayada ay wax soo warinayaana ay badiyeen fa bacdu riwaayatihim riwaayadooda qaarkood can inabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ay ka warinayaan maraasiilu mursal la weeyi ummadduna waa ku ijmaacdo waa isku waafaqday in la aqbalaayo riwaayaadkooda oo ay maqbuulo tahay marka sabiilulmu'miniinkiibaa ah in la aqbalo wayatabic hayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi ma tawalla calaykum biاljamaaca aaniya wa aydan noqoshaynu ku fa ina asaxaabata qad culimat cadaalatuhum saxaabada waa la ogaado waa la gartay cadaaladooda ayaa la gartay falaa yarwuuna wax ka warin maayaan ilaa can saxaabiyin saxaabi mooye cid kale waxba ka warin maayaan haaliban ay fi lhaalibi sida tirada badan leh wa in rawow can hayrihi hadday ka wariyaan cidaan markaa saxaabi ahaynna naadiran marmar dhifa ay wax ka wariyaan falaa yarwuuna ilaa can man calimuu cadaalatahu kama warinayaan ciday cadaaladdiisa garteen mooyaane cid kale waxba ka warin maayaan b wa ama maraasiilu taabiiin taabiciinta mursalladooda miyaa faman bacdahum iyo cidda iyaga ka dambaysay mursalladooda miyaa fa hiya xujatun cinda maalikin maalika agtiisa waa xujo wa axmeda iyo imaam axmed agtiis fii riwaayatin riwaayo yani markaa gudaheed ama riwaayo markaysa markaa ayay xujo ku tahay yani markaa laba riwaayo kala duwan baa axmed laga soo warinaya yani labada riwaayo mid ahaanteed ayaa waxay qabtaa waa xujo wa abi xaniifata iyo abi xaniife agtiis hayru xujatin waa midaan xujo ahayn mursalada taabiciinta cinda shaaficiyi shaafici agtiisa wa ahlilxadiisi iyo culammada muxadisiinta agtooda ilaa maraasiili saciid ibni lmusayibi saciid ibn almusayib mursaladiisa mooyaane kamaa taqadama sidii soo hormartay wuxuu tilmaamayaan mashaayikhdu taabiciinta mursaladoodu fuqahada inay markaa jamaahiirtoodu inay yidhaahdeen waa xujo waana sida maalik iyo abu xaniifa marka ay yidhaahdeen imaam axmedna riwaaya laga soo wariyey qowlka labaadna wuxuu leeyahay xujo ma aha waana sida marka jamaahiirta muxadisiintu ay ku tageen bacdu lfuqahaana ay qabaan shaaficina wuxuu ka mid yahay qoladaa yidhi waa xujo eh, ma aha qoladaa yidhi xujo ma aha ayuu ka mid yahay marka haddaba waxa uu shaafici u shartiyey marka la xujaysanayo in dariiq kaloo mursala loo helay oo mursalkaasna weliba markaa kan labada irsaaliye ayna isku shuyuukh ahayn ama dariiq kaloo eh, musnada oo kabaya in loo helay ama qowl saxaabi markaysagaa in la helay oo waafaqay ama qowlkii jamaahiirta inuu waafaqay qiyaaska jeliga inuu waafaqayna waa la sheegay waa loo kama taxaquqin marka isaga inay haabit ka tahay kolley wuxuu kaga hadlaa alrisaala ayuu mas'alada kaga hadlaa imaamu shaafici calaa kulli xaal ashyaada qaarkood xadiisiyan way kabayaan oo garanay haddii dariiq kale oo mursala iyo dariiq kale oo musnada oo kabi kara haddii loo helo garanay qowl saxaabiga laftiisa ma lagu quwayn karaa waa ra'yi bacdi muxadisiinta ka mida ay qabaan laakiin qiyaas jeli iyo jamaahiirta qowlkooda inuu waafaqo iyo ashyaada noocaasi xadiisiyan mid u quweynaysa maaha markaa sidaas aawadeed jamaahirta muxadisiintu ma qaadanayaan labada markaa maslake kale qaadan maayaanoo yani ma qabaan mursalkii inuu xujo yahay hadduu qowlka jamaahirta waafaqo ama qiyaas jeliya waafaqo yani saas yadaa uma qabaan marka culammada muxadisiinta jamaahirtoodu waxay qabaan xadiiska mursalkii dariiq kaleo lagu xoojiyey in loo helo mooyaane haddii kale waa daciif oo lama xujaysanayo sidaas yadaa ah ayay qabaan bacdi baa yidhi taabiciintu waxay ku ijmaacsanaayeen mursalka taabiciga in la aqbalo ilaa shaaficiyimi ba ijmaacaasi baaqi ahaayoo jiray oo isagu la yimid diidmada la diidaayo hadalka caynkaasa waxaa yidhi tabari ayaa yidhi laakiin ijmaaca uu dabari soo naqlinayo ogowo ra'yi buu isagu leeyahay marka hore loo yaqaano ah ijmaaca inaan qofka iyo labada khilaafaa waxba yeelin marka hore waa qaacida u qabo saas aawadeed kutubaha markaad dabari markaad akhrisanayso waa inaad markaysaga madhabkiisa ogaataa xataa tafsiirka laftiisa wakhtiyada qaarkood buu odhanaya ajmaca ahlu ta'wiil calaa kada ahlu tawiilkaa sidaa ku ijmaacay yani saas yadaa uu yidhaahdaa marka wuxuu tilmaamayaa mas'alo yani markaa khilaaf leh ayuu khilaafkii laga yaaba inaan waxba ka soo qaadin oo uu yidhaahdo laba quraa khilaafay ama mid quraa khilaafay yani saasoo kale uu yidhahdo saasoo kale yani inuu markaa yidhaahdo marka cibaarada musallam ma aha hadduu uga jeedo ijmaacii yani dhabta ahaa ee muxaqaqa ahaa haddii la yidhaahdo istisnaaga uu shaafici ka istisnoodee yidhi markaysaga ilaa u shaafici yimi wuxuu ku tusinayaa inaanu hadda madhabkiisii ku socone ijmaac markaa muxaqaqa inuu soo naqlinayo waxaa markaa taana lagaga jawaabayaayoo la odhanayaa hadduu sidaa uga jeedo musallam ma aha waayo dee waxa la hayaa cid diidaysay shaafici ka hor yani mursalkii markaa diidaysa ya oo ibnu siriin waatuu yidhi xadiiska nebiga laga sheego markii hore waa la qaadan jiray ilaa bidcadu marka ay timi markii bidcadu ay soo baxday baa la yidhi sammuu lanaa rijaalakum raggiinna noo magacaaba hadduu marka ahlu sunno noqdo xadiiskooda waa la aqbalaya hadduu ahlu bidac noqdona xadiiskooda la aqbali maayo imaam muslimna waxa uu ku soo aroorinaya muqadimada saxiixiisa ayuu ku soo aroorinaya asarka noocaas ah waxaa kaloo la mida cabdullahi mubaarak oo isaguna taabicu taabici ahaa isaguna waa ki yidhi marka alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man sha'a bima sha'a marka qabla shaafici yani bacdu ahlicilmi waa inkiri jireen oo waa diidi jireen yani mursalka in layska aqbalo taabiciga waa diidi jireen waana tafniidi jireen marka miday musallam tahay ijmaaca uu xikaayoonayo dabari yani ma aha musallam ma aha calaa kulli xaal qowlka saxiixi waa qowlka ay ku tageen yani jamaahiirta muxadisiintu fanni walbana cidda u ehelka ah ee ahluikhtisaaska looga dambeeyaa ahluikhtisaaska ayaa looga dambeeyaa jamaahiirta muxadisiintuna waxay qabaan xadiiska mursalka in laga tawaqufaayo ilaa wax kaloo xoojiya loo helo inaan la aqbalayn oo sidiisa loo qaadanin qowlkooda ayaana sax ah wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk